doono ayuu baabkan u baab yahay baabu karaahiyati اlistimطaari biاlkowkabi xidigaha in lagu roob doono ama lagu roob doonta karaahinimeeda ayuu baabkan u baab yahay karaahiyada markii la yidhaahdo fi isilaaxi man salaf aw salaf الصaalix karaahiye haddii ay sheegaan macnaheeda waa almuxaram saa ula socda haddii aad ku aragtaan kutub اlmutaqadimiin muxuu ahaay ad haddii aad ku aragtaan karaaha ama saxaabada ay yihahdaan karaaha amaba ay taabiciinta karaaho yidhaahdaan ama xataa asxaab alkutub sita ay karaaho yidhaahdaan macnaheeda waa taxriim weeyaan waa taxriim laakiin mutaakhiriinta dambe ee usuuliyiinta iyo fuqahada oo gadaal dambe waxaa ka imaaday in karaahada loo isticmaala ee shayga laga haboon yahay in loo isticmaalo shayga laga qurux badan yahay karaahada in loo isticmaalaa isilaaxan hadda la yaqaano oo axkaamta loo qaybiyo wujuubka iyo muxaramka iyo mubaaxa iyo manduubka iyo karaaha shantaa in loo qaybiyo ayaa waxaa soo baxday marka karaaha marka la yidhaahdo in lagu ilaaqo shayga aanan muxaramka ahayn maa yuhaabu taarikuhu walaa yucaaqabu faaciluhu waa shayga ay yidhaahdaan laakiin haddii aad axaadiista nabigeenna iyo kutubahaas sunanka aad ku aragtaan karaaha bimacnaa waa taxriim weeyaan saha loola socda marka in xidigaha lagu roob doonto amaba xidig fulaan ayaa sabab u ahaa roobka inuu yimaada la yidhaahdo waa muxaram weliba xaaladaha qaar wax inuu gaaro laga yaabaa shirki iyo gaalnimo iyo kufri inuu gaaro ayaa khatara weeyaan calaa xasabi almuctaqad qofka wuxuu caqiidaysan yahi wuxuu ku hadlay ayaa waxaa weeyaan ayaa loo eegaya xadiid kun شhan boqol iyo afar iyo labaatanaad waa xadiid صaxiixa qaala alimaamu النasai alي amat abarna cmr ibn sawaad ibn اswad ibn cmr alcaamiri wa iqa qaala anba'na ibn wahb cabdulahi bn wahb wa iqaة xaafid qaala akhbaranii yunis ibn yaziid اlayli wa iqaة habt can ibni shahaabi zuhri wa iqatun habtun xuja qaala akhbaranii cubaydullah ibn cabdillaah ibn cutba ibn mascuud wa iqatun faqiihun habt can abi hurayrata wuxuu ka wariyey raawiyat islaam radia allahu raawiyati alislaam radia allahu tacala an arda qaala wuxuu yihi abu hurayra qaala rasuulka wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam qaala allahu caza wajal alweyne wuxuu yidhi maa ancamtu uma ana nicmaynin calaa cibaadii addoommahayga min nicmati nicmo ma siiyo ilaa haddii ay dhacdo asbaxa waxaa ahaado fariiqun koox oo minhum ayaga ka mid ah biha nicmadaas kaafiriina kufri ay ahaadaan weyaan yaquuluuna waxay leeyihiin alkowkabu wa bilkowkabi ay ataa biha alkowkabu roobkan waxaa la imaaday xidiga alkowkabu waxaa weeyaan waa faacil lificlin maxduuf ataa biha alkowkabu hhy waxaa kaloo noqon kara inuu noqdo khabaru limubtadain maxduuf ay huwa اlkowkabu isaga ayaa xidiga ah wa bilkowkabina ficilkiisi ayaa xadfan waa jaaro majruurkaas ficilkiisii ayaa xadfanoo waxaa weye muirnaa bilkowkabi sidaa weeyaan yaquuluun waxay leeyihin alkowkabu ay ataa biha alkowkabu xidiga ayaa noo keenay amaba wabilkowkabi ay muirnaa waxaa nagula roobsiiyey bilkowkabi sidaas ay leeyihiin lidalika rabbigeen subxaana wa tacaala xadiisulqudsiga wuxuu leeyahay maa ancamtu calaa cibaadii min nicmatin ilaa asbaxa fariiqu minhum biha kaafiriin kufrigaas marka wuxuu noqon karaa kufriga weyna oo rasmiga ahaa wuxuu noqon karaa kufrun duuna kufrin ayuu noqon karaa weyaan xadii shan boqol iyo shan iyo labaatan waa xadiis saxiixa qala imam النasي alي mat abarna qtayb bn sacيid qala xadaثna sufyan bn cuyeyna can saalix bn kaysan اmadni iqaة tabtn faqih can cubayd lah bn cabd lah bn cutm bn mascuudi iqaة tabtn faqih can zayd bn khalid اljuhani riwaayadaha kutubta qaar waxaa ku taala yaziida yaziid ay ugu taala nacam waa khalaas yaziida nacam yaziida waa laga tiraya waxaa laga dhigayaa zayd ibn khalid اljuhani radia اllahu taala arda xaaji nuur cawa u horeysa <laughs> adiga xaaji maxamed waa israacdeen waa yahay ahy can zayd bni khaalid iljuhani radia allahu ta arda qal wuxu zayd muira annaasu dadki waxaa la roobeeyey muira waxaa la roobeeyey annaasu dadki calaa cahdi nabiy nabiga zamanki sal l slm ayaa la waraabiyey ilaah baa roobsiiyey subxaana wa tacaala faqaala wuxuu yidhi kadibna nabigeenna calayhi salaatu wasalaam alam tasmacuu miyaadan maqlin saxaaboy maada qaala wuxuu yidhi rabbukum rabbigiin alleylata xalay wuxuu rabbigan yidhi miyaadan maqlin qaala wuxuu yidhi rabbigan subxaana wa tacaala ama rabbigiin maa ancamtu uma nicmaynin calaa cibaadii addoomayga min nicmati nicma ilaa haddii aan u nicmeeyo asbaxa waxaa ahaada daa'ifatun koox minhum ayaga ka mid biha nicmadaas kaafiina kugu kufriyey yaquuluun waxay leeyihiin mutirna waxaa nagula roobsiiyey binawi kada wa kada xudig hebel iyo xudig hebel ayaa lagu roobsiiyey xali waxay la fadhiday halkaas sidaasay ahayd bish halkaasay ahayd wahaakada fa man aamana qofkii rumeeyey bi aniga aw xamadanii xamidanii imahadiy calaa suqyaaya waaraaminta aan waraabiyey fadaaka kaas aladii ki way aamana rumey bi ani wa ku gaaloobay bilkowkabi xidiga waman qaala qofkii yihad mutirna binawi kada wa kada qofkii yihahdana fadaaka kaas aladii ki way kafara u kufriyey bi ani wa aamana rumey bilkowkabi saas ayuu rabbigeeni yidhi subxaanahu wa tacaala marka nicmada wamaa bikum min nicmati famin allah roob noqoya caafimaad noqotaya dhaqaalo noqoya awlaad noqdeena islaamnimo iimaan noqdeena badbaada shil iyo beleba laga badbaado noqotaya cudur laga badbaado noqotaya famaa bikum wamaa bikum min nicmati famin allah alle xaggiis ay ka ahaatay wax alle wixii nicmo annaga ilaahay uuna siiyey oo ama nagu sugan nooc kastoo ay hata mid qarsooni mid muuqataba ilaahay keligii xaggiisa ekaan subxaana watacaala falahu alxamdu walahu shukr xadiidku shan boqol lix labaatanaad waa xadiis daciifa ah weeyaan qaala alimaam anasai alay mat abarna cabduljabaar ibnu calaa alcaطaar waa laa bihi can sufyaan ibnu cuyeyna can camr ibnu dinaar aljumaxi iqatu tabt can cataaba ibnu xunayn aw ibnu abi xunayn labada waa la yihahda waa maqbuul can abi saciid alkhudri wuxuu ka wariyey radia allahu ta a qa abi saciid qaala rasul asuul wuxu yih sal slm low amsaka hadduu reebto allaahu alla weyne caza wajal almatara roobkii can cibaadihi addoomihiis uu ka reebto hamsa siniina shan sana uma kadibna arsalahu uu rabbi roobka usii deeya laabaxat waxay ahaan lahayd aa'ifatan kooxo min annaasi kaafiina kuwa kufriyey yaquuluun waxay leeyihin suqiina waxaan ugula waraabiyey binawi mijdax binawi almijdax xidiga mijdax loo yaqaano ayaan ugula waraabiyey mijdaxaas marka laba qayboodba inuu nooc hal hal xaba oo xidig uu yahay majdaxaas iyo saddex xidig oo isku xihan saddex xidig oo isku xihan inuu magacood yahay labadaba waa suuragal weeyaan xadiidka marka waa daciif laakiin macnihiisa waan soo marnay waa macno saxiixa baabu masalati اlimaami imaamka inuu alla weydiista baab ayuu baabkan u baab yahay rafca almaطari roobka in la qaado idaa khaafa hadduu ka baqa dararahu dararahu dhibkiisa inay mashruucta ayuu baabkan u baab yahay masأlaة اlimaami rafca almaطri idaa khaafa dararahu baabu mas'alaةi اlimaami imaamka inuu weydiista rafca almaطri oo yaa la weydiisana allah la weydiisana subxaana wa tacaala oo la baryi rafca almaطri roobka in la kor yeelo idaa khaafa hadduu ka baqa imaamka dararahu dhibkiisa hadduu isaga laftiisa u baqo ama bulshadii uu imaamka u baqo arrintaa idin ay bannaantay uu baabkan u baabi xadid kun shan boqol iyo toddoba iyo labaatanaad waa xadiid saxiix isnaada qaala alimaam nasai alي mat abarna cali bn xujr wa iqat xaafid qaala xadaثana ismaaciil ibn jacfar ibn abi kaiir alanصari wa iqat tabt qaala xadaثana xumayd ibn abi xumayd aطawiil wa iqat tabt can anas wuxuu ka wari ibn maliki radi allahu tacala an arda qala anas bn malik qaxata almaطru roobkii ayaa qalalay caaman sanad faqaama marka dibna waxaa istaagay bacdu lmuslimiin ayaa istaagay ila nebi bay u istaageen sal sl fi yowmi jumcati maalin jumca ay u istaageen fa qaala wuxuu yidhi bacdigaas wuxuu yidhi dadka waxay yidhahdeen yaa rasuul allah rasuulka allow qaxata almataru matarkii ayaa qalalay ama la waayey waajdabat ilardu arladina waa abaartowday wahalaka almaalu maalkana wuu halligmay qaala wuxuu yidhi saxaabigii ahaa anas ibn malik radi allahu ta ardah farafaca kadibna kor ayuu qaaday yadayhi labadiis gacmood calacalood ama gacnood wamaa naraa manaan aragna fi samaai samadana saxaabatan wax daruura famadda kadibna wuxuu taagay yadayhi labadiis gacnood ayuu taagay xataa ra'aytu ilaa aan ka arka nabigana sal slm bayaada ibdayhi labadiis kelkelood cadaantooda yastasqi laha alla isagoo roob roobka dooni ama roob weydiina caza wajal qaala wuxuu yidhi famaa sallayna baana tukan aljumcata jumcada xataa ahama ilaa uu murugeliya ashabaaba dhallinyaradii uu murugeliya alqariiba addaari daartiisa ay dhowdahay alrujuucu aacilka intuu aaday marka aacilka xaggee wayaan oo arujuucu arujuucu noqoshe uu murageliya ilaa ahlihi raagis u noqda dhallinyaradii yaryaraa oo caafimaadka qabay oon dhaxanta ka baqaynin guryahoodan waliba ay dhowaayeen ayaa waxay ku noqotay wahan iyo murug guri gurigiisaan ku gaarayna intaan jimcada laga soo degin nabigu usan mimbar ka soo degin sala allahu calayhi waaalihi wasalam fadaamat nicmadaas way daa'im noqotay i roobkaada itaankiisa jumcatun jumca falamaa goortii kaanat ahayd aljumcatu jumcada alatii taasoo taliha ku xigta tii hore waa jimcihii dambe qaala waxa ya rasuulka allow tahadamat ilbuyuut guryihii way dumeen waxtabasa arukbaanu safaraydiina way xayirmeen qala wuxuu yidhi fatabasama rasuula nabiga lagu muusooday lisurcati malaalati bni aadam bini aadamka daalitaankiisa degdegeeda degdeg ayuu nicmad ilahay ka daali subxaana allah waqaala wuxuu yidhi nabigeen biyadihi gacmihiis ayuu saa yidhi allahuma xawaalayna walaa calayna allahuma xawaalayna walaa calayna fatakashaat ay takashafat waxay ka faydantay can ilmadiinati magaalada madiina saas ayuu leeyahay anas malik radia allahu tacala canhu arda marka imaamka waxaa u mashruuca haddii roob khatar ummadda khatargelina u yimaado inuu ilaahay baryo subxaana wa in roobkaas la dulqaado waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya masaa'ibta nooc kastoy tahayba a'immada inay ka ducooyin karaan oo hadiga nabigeenu yahay sala allahu calayh ali wasalam wixii wanaagna ay ilaahay baryi karaan wixii xumaanahna dadka ay ilaahay inuu ka leexiyo ay baryi karaan baabu rafci imaami imaamka koro qaaditaankiisa ayuu baabkan u baab yahay ama saramarintiisa yadayh labadiis gacnood cinda masalati imsaaki lmaari roobka joojintiisa markuu alla weydiina weydiisani inuu gacmaha kor u qaado ayuu baabkan u baab inay mashruuc tahay xadiid shan boqol iyo siddeed iyo labaatanaad waa xadiid saxiix qaala imaam nasaci raxmatullah akhbarna maxamed ibni khaalid السلمي وثقة قال حدثنا الوليد بن مسلم القرشي مولاهم ثقة كثير التدريس والتسوية قال أنبأنا أبو عمر الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ويان وإمام أهل الشام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أبو يحيى الأنصاري وثقة حجة عن أنس وحكى بن مالك عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا حير أنس أصاب الناس ذاتك وحكود سنة أبار على عهد رسول الله نبي زمنك صلى الله عليه وسلم fabayna goo rasul rasulka al sl sl yakhdubu khudbayna can mimbari mimbarka uu dul saaran yowma aljumcati maalin jumca faqaama waxaa istaagay acraabiyun reer baadiya ayaa istaagay faqala wuxuu ya rasul rasuulka allow halaka almaalu maalkii wuu halligmay wa jaaca alciyaala carruurtiina way baahdeen fadcu llaha alla weyne bari lana annaga farafaca markaasuu kor u qaaday nabigeena sal slm farafacuu kor qaaday rasul rasulka sl slm yaday labiis gacnood wamaa naraa mana aragna fi samaai samada qasacatan gobol yar oo daruur ah ama xawr ah waladii alii baan ku hartay nafsii nafteyda biyadii ay ku sugan tahay maa wadacaha nabiga gacmihiisa ooma dejinin xataa aara aaabun xataa aara ilaa uu ka dhaqaaqo uu ka ururo saxaabun daruur amhaalu aljibaal buuraha la mid ah miaalkooda uma kadib lam yazal kama zuulin lam yanzil kama degina nabigana sal sl an mimbari mimbarkiisa xataa ra'aytu ilaa anka arka almaara roobkii yataxaadaru isagoo kasoo tafqi oo ka dayi ama ka shubmi calaa liyatihi garkiisa nabigeena sal اlah alay slam ila guriga ama masjidka wuxuu ka dhisnaa caws iyo cawda laga soo guray timirta ayaa muxuu ahaa saqaf u aha iyo jingad u ahaa ama laamiyeri famutirna waana la roobeeyey yowmana maalinta naga daalika ee ka ahay oo meelqadi roobki sidii ayaa noola waday waladii kii yalihii la xiriiray xata aljumca alukhra xata aljumcati alukhraa jumcadii kale ilaa laga gaaro intaas roobka isdaba joogay maalintii jumcadahayd sabtigi axad isniin talaada arbaca khamiis ilaa jumcadii faqaama dalika alacrabiy ninkii reer baadiya ayaa istaaga oo qaala wuxuu yidhi hayruhu ama hayrkii waa isku mid nin unbaa istaagay ama kii hora noqda mid cusub ha noqda fa kadibna wuxuu ya rasul rasuulka allow tahadama albinaau dhismihii wuu burburay waqariqa almaalu maalkiina wuu qarqoomay wuu maashooday fadcu llaha alla weyla bar annaga xoolihii iyo hantidii way baaba'day oo biyihii waa biy biyo raacin weeyaan farafaca rasul nabig al wuxuu kor u yaday labadiis gacmood fa wuxu yidhi allahuma ali xawaalayna dhinacyaha hareeraha naga mari gacmuhu kor u famaa yushiiru ma ashaaro nabigeena biyadihi gacantiisa ilaa naxiyatni dhinac oo min asaxaabi daruurta ka mid a ah, ila nfaradad way faydantaa xataa saarat ilaa ka ahaat almadiinatu magaalada madiina mila aljawbati meel daaqad ah hadda tusaale ahaan meeshaan soo ma arkaysaan meeshaan jawabada meeshaan oo kale waa meeshaan dhalada ay saaranto dabakayga adinka aad u aragta ana adigu hujrada meel saas u furan ilaa ay ka noqoto ama inta uun magaalada madiine ku aadanayd oo furan jawabada waxaa kaloo la yidhaahdaa galangaladka meelaha awrta iyo geela uu muxuu ahaa eh, ku rafto oo geedaha ayna ka baxaynin ayaa ayna la yihahdaa weyaan wasawaadi amaba geedaha yar wasawaadi waadigana wuu socday walam yaje ma imaanin axadum axad min naaxiyatin dhinac oo dhinacyaha madiine ka mid ah oo duurka ah ilaa hadduu yimaado ahbara wuxuu sheegay biljuud ya ilaahay nicmada uu bixiyey ya jawd misjuud maxaa idiin qoran sheekh maxamed waa un juudka ya barwaaqadii iyo roobkii iyo yani wanaaga dhacay weeyaan intaas waxaa ku eg kitaab اlistisqaa ayaa halkaa ku ilaaday halkaan ka bilaabayna insha allah tabaaraka wa tacaala kitaab aad u qiimo badan oona koobanoo insha allah caawa iyo habeen dambe un aanan dhaafi doonin waa kitaabu salaati اlkhawf <laughs> maan iskaga boodn hawshaas de hadda ma bata <laughs> waaya mise waa iska badnaa waaya kuwa waxay yidhahdeen riqigi addoonnimada marka laga hadla kitaabu riq iyo codqiga iyo waay kuleeyihiin waxaanu dhaafin miy meeshaan ugula goyn raqi iyo gorma gorma hawshaa u dambaysay waktigaa naga loominina oo kitaabaha kale oo kuwi intifaacayna na aadiya saasay leeyihin nin waxaan jaamacada islaamiya ku arkay oo jaamacadda dhiganayo soomaaliya oo inkira riqiga inuu jiro madiino dhigana masjid nabowi iyo central kusoo tukada dura maca daalika yani xukunka riqiga oo dhan inuusan jirin yani wax khalad u ahaa ayuu qiriraya waana culimo ah kitaabu salaati اkhawfi kitaab kitaabu salaati اlkhawfi hada maxalu bayaanihi aw huna maxalu bayaanihi kitaabu salaati اlkhawfi ayuu kitaabkan u kitaabiye weyaan kitaabkan waa salaada la yidhaha salaat اlkhawf markii cabsi ay imaado oo cadow uu ka hor taagan yahay cadowgaana inaad iska dhiciso oo iska celisa mooyana si kale uusan kugu daynaynin salaaddii eebbana lagaa rabo maxaad samaynaysaa siaad u tukanaysaa haddii aad rukuucda ama sujuudda ama aad iska eegin qoorta kuu dheeraynayaa marka maxaad samaynaysaa xilligaas marka waa xilligii seefaha iyo warmaha lagu dagaalamayey laakiin xilligan hadda la joogo ya waxaa lagu dagaalamayaa madaafiic iyo diyaarada iyo waxyaaba uun ilaahay ogsoon yahi waa lagu dagaalamaya waxaa soo bax beryahan diyaarada dadba ay wadin oo waxaa weeye meelo unkoro intay istaagaan afartan kun oo maxaa fiid intay istaagaan raadarna uusan qabanaynin ya salaatulkhoof marka kolleyba habka loo tukada markaas waa u baahanaysaa in eh, aada loo eego laakiin xilligaas waqtiga nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam dad seefo wato oo warmo wata ayaa iska hor imaan jiray iyo falaare iyo waxu noocaasa kadibna cadowga dhulku kaa jira unbaa un marka laiska ilaalin jiray dhabarjabiya iyo dhankaana waa laiska fiilin jiray marka dadkan tukana ma iskugu imaado hal madfacun lagu muxua sidayna baabka ma jirin xataa minjaniiqa aad looma adeegsan jirin oo madfaca booskiisa aan geli karin laakiin isna un dhagax aad u weyn oo muxua la kariyo oo kulul oo lasoo tuuri jiray xusuunta iyo dhufaysyada iyo ayaa lagu garaac jiray marka ma jirin xilligaas marka axaadiista ku soo aroortay aad bay u badan yihin salaatulkhawfka marka meelaha sida ah, u badan afar meelood ayaa aada loo sheegaa daat ariqaac dagaalka ahaa oo qibla najd dhanka najdi la aaday kabala-aan intay dhacday lugaha lagu duduubi jiray maryaha lagu duduubi jiray daat ariqaac iyo dagaal ka dhacay batnu nakhlin meesha la yidhaahdo kan saddexaadna cusfaan oo magaalada maka afkeeda ah oo madiine xaggeed xigta dagaal ka dhacay iyo duuqirad biyaha la yidhaahdo afartaas meelood ayaa salaat alkhowf inuu nabigeena tukaday sala allahu alay wasalam aa la sheegaa oy ragga eh, ahlu cilmiga ah ay axaadiista nabigeena ka soo ururiyeen sala allahu calayhi waali wasalam qaarna aad bay ugu badinayaan axaadiista ku soo aroortay aad bay u badan yihiin qaar waxay gaarsiiyaan labaatan iyo dhowr ay gaarsiiyaan ilaa labaatan iyo afar qaar waxay gaarsiiyaan toban iyo dhowr laakiin صifaadka iyo noocyaha loo tukada alxaafid ibn qayim caleyh eh, raxmat اllah eh, wuxuu leeyahay waa lix amaba todoba jamaahiir ahlicilmina saasay la qabaan habka loo tukada todoba nooc ama lix nooc lix nooc waxayna ku xihan tahay inta badan cadowga siduu yahay waxaa dhici karta cadowga inuu kaa xiga dhanka qiblada inuu kaa jira laga yaabaa habbaa loo tukani waxaa laga yaabaa inuu dhanka koonfur kaa jira haddii aad dukadkaada u yahay dhanka waqooyiga hadduu yahay meesha u tukanaysa inuu kaa jira laga yaabaa waxaa dhici karta in cadowgii dhowr meelood uu kala jiro sifaadka loo tukada waxaa weeyaan waxaa ka mid ah farijaalan aw rukbaanan inaanba la sujuudinba oo iyadoo la ordaa salaaddu naa tukata adigoo faras saaran aad tukato adigoo seefti muxuu ah la dhaca cadowgii inaad tukato marka waxay ku xihan tahay marka habka loo tukana xaaladda markaa taagan siday tahay laakiin sifaadka aadka u muuqmuuqda waxaa weeyaan waa noo iman doontaa insha allahu tabaaraka wa tacaala un sharax badanna insha alla ma gelayno axaadiistu inta badanna macaanideeda noo imaan doonta way isku dhow yihiin caawa khaasatan aad bay iskugu dhow yihiin laba sifa ayaa u badan sifa ah in la wada safa cadowga markuu qiblada agga jira ayaynu badan tahay in eh, laba qaybood laiska dhigo salaada la wada xirto cadowgiina muxuu ahaa hobkii la wato eh, saa loo hor istaago kadibna kooxdii hore a imaamka ay la sujuudda la wada rukuuca samic allahu la wada yihahdo kadibna qaybtii hore safka hore ku jirtay ay la sujuudaan imaamka eh, qaybtii kalena ay waardiye u taagnaadaan markay kuwaad soo kacaan oo ay la istaagaan ayaga ay la imaadaan marka sujuuddooda ay la imaadaan kuwaan ay taagan yihiin kadibna saas hab noocaas waa middaas midna waxaa weye markuu cadowga dhanka qiblada dhanahan u jiro in rag ay salaaddii la wada xirto marka hore marka la wada xirto kadibna eh, ay aadaan rag eh, cadowgii inay waardiyeeyaan ragna salaadda ay galaan hal rag ay tukanayaan way dhamaysanayaan kadibna kuwii ay soo bedelayaan eh, imaamkiina wuu taagnaanayaa halkii ayuu salaada kusii jiri kuwii marka agga waardiya horaan haayay ayaa imaani kadibna waxay la gelayaan imaamkay salaaddii rakcadii labaad la gelayaan imaamkii ayaga igu la kadibna wuu salaamo noqsani markuu salaam noqsado kuwii hore oo waardiyaha ku jiray oo horaana hal rakca la tukaday imaamka iyo kuwa dambe oo ragcadii dambe la tukaday mid walba rakraca loo imaanaya saas ayaana u badan sida noo imaan doonta insha allahu tabaaraka wa marka salaatulkhawfka waa xaalad aanan caadi ahayn marka sidii ay kuu qabataa loo tukani habka marka iyada suuragal ah ayaa loo tukani hadda xiliyada madaaficdii adduunkan ay socdaan iyo adduunkan laisku garaaci <laughs> dronska laisku garaaci waxaa weeyaan habka loo tukana marka waxay u bahan tactic cusub in loo helo ya hawl adag ay u baahanaysaa waaya laakiin xilliga nabigeena sala allahu alay slam habka loo tukan jiray habkaas u ahaa habka dagaalkana waaba taqaanaano waxaa lagu dagaalamaya waa taqaanaan kitaab alkhawfi ayuu kitaabkan u kitaab yahay kitaabu salaati alkhawf waa yahay yahay goomaa lawaaibiyey goormaa la waajibiyey waxaa la waajibiyey sida raajix ah, sanadkii toddobaad ee hijrada nabigana sal l slm markuu nabigana ka laabtay duulaanka khaybar markuu kasoo laabtay kadib ayaa la waajibiyey salaat اkhowf marka imaamka wax baabah uu hoos keenay kitaabu salaati اkhowf habay yaraatay meeshan kama muuqato ma waxbaaba idiin muuqda wax baab u keen mara kitaabkan buu ku dayey kadibna waxaa weeyaan wuxuu ka bilaabay xadiidka kun boqol iyo kun شhan boqol iyo sagaal iyo labaatanaad waa xadيث صaحيixa qaala الimaم النasي alي رحmat ل abarna isxaq بn ibrahim isxaaq ibn ibrahim ibn rahwy axsantum qala xadaثna wakiع بن جراح الرؤسي qala xadaثna سفyaan الthawrي an أشcث ibn abi شhacثاء أشcث abi شhacثاء waxa la yhah sulaym sulaym ayaa magaciisa la yihahda waa noo imaan doona in sha الlah tabaaraka وataعaalى wa alkufi wa ثiqة can الأswad ibn hilaal almuxaaribi ثiqaة mkhadrm jliil can ثaclba ibn زahdm alxandli wmukhtalfu fii suxbatihi inuu saxaabiya inuu saxaabiyan baa laisku haya qaala wuxuu yidhi kunaa waxaan maca saciid ibn اcaasi saciid ibn caasna waa la yihahda biduun ya waa saxaabi yar amiir ayuu ka ahaa meesha iyadoo hadda noo imaan doonta insha allahu tabaaraka watacaala maca saciid ibn caasi waa saxaabi yar markuu dhimanay nabigeena cala sl slam isaga todoba jir meelahaas ayuu ahaa sidaasa la sheegaa kunaa waxaan ahayn ayuu yidhi ninka la yihahdo aclab ibnu zahdam maca saciid ibnu caasi ayaan la joognay biabaristaan meesha abaristaan la yihahdo ayaan la joognay wa macanaa waxaana la jiray xudayfa ibnu yamaan radia allahu ta arda waa xilligii sayd cumaan radia allahu ta arda faqalu ykum kineba salla la tukaday maca rasul rasulka sal slam salaat alkhowf salaat alkhowf yaa nabigeena calayhi salatu slam zamankiisii nabigeena la tukaday salى اllahu alayhi waalihi wasaxbii waslm o faqaala xudayfatu wuxuu yidhi ana aniga ayaa la tukaday fawasafa kadibna wuu tilmaamay habka uu nabigeenna u tukaday calayhi sala slam saxabadan ay u tukadeen faqaala wuxuu yidhi xudayfa sallaa rasulla nabigaal wuxuu tukaday salaat alkhawfi ayuu tukaday ama dujiyeydha salla wuxuu dujiyey rasul rasulka a sl salaat alkhawfi biaa'ifatin koox rakcatan hal ragc ayuu dujiyey safa waxaa safmay khalfahu gadaashiisa biaa'ifati racatan sain hay waa laga bedelayaa sain oo khalfaw gadaashiisa haday waaa'ifatin kooxna ukhrana bayna wa bayn cadow saf isaga nabiga ay gadaal taagan yihiin kooxna cadowga ay kusii joodaa ay kusii joodaan weeyaan o fasalla wuxuu dujay biaa'ifati kooxdii allatii taasoo taliihi nabiga ku xigtay kadibna uma kadibna nakasa waxaa gadaal u noqday oo gadaal u gurtay haulaai kuwan safka hore ku jiray ilaa masaafi ulaaika kuwaas safkoodii meeshii ay joogeen ayay gadaal ugu gurteen wajaa ulaaika kuwa ayaa yimid fasallaa bihim rakcatan hal ragcayuu kuwaadujiyey arrintii aan sheegaya hadda iyo isma diidaysa oo waxaad hadda tilmaamay xudayfa ibnu yamaan radi allahu taala arda nabigeena cala sl slam qol walba inuu hal ragca dujiyey ayuu tilmaamay laakiin wuxuusan tilmaamin in ayaga ragco labaad ay la yimaadeen oo nin walba ragco kale uu la yimid muusan tilmaamin radia allahu taala arda ismana diidayaan xadid kun shan boqol iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai ali ramat akhbarna camr bn cali fallaas qaala xadaثana yaxya ibn saciid alqaطaan qaala xadaثana sufyaan bn sufyaan athawri wa amiir muminiin qaala xadaثanii ashca ibnu sulaym ashca ibnu sulaym maaratan waa ibnu abi ashacثa hy ashca ibnu abi ashacثa waa iqaة waana ree kufa can aswad ibn hilaal iqaة mkhadrab jaliil can haclab ibn zahdam mukhtalafun fii suxbatih qaala wuxuu yihi kunaa waxaan maa saciid ibn caasi biabaristaan ayaan la joognay faqaala wuxuu yidhi aykum kiineeba sala la tukaday maca rasul rasulka sal sl salaat alkhawfi faqaala xudayfa wuxuu yidhi ana aniga faqaama xudayfatu wuu istaagay fasafa annaasa fasafa annaasu dadku way safteen khalfahu isaga marka ficil ahaan iyo lafalgal ahaan ayuu u tusinayaa qowl ahaanba waxaa weeyaan meesha waa laga tagay kii hor qowl ayuu ahaa ficil ayuu rogay fasafa annaasu dadka ayaa safmay khalfahu gadaashiisa safayn laba saf ayay safeen safan saf khalfahu isaga gadaashii wa safan safna muwaasi lcaduwi cadowga ay ka horjeedeen fasallaa wuxuu dujiyey biladii kii safkii khalfahu gadaashii ahda ragcatan ayuu dujiyey uma kadibin insarafa haaulaai kuwa ayaa noqday u laabmay ilaa makaana haaulaai kuwan booskooda ayay u laabmeen wajaءa waxaa yimid ulaaika kuwaas fasallaa bihim rakcatan ayuu dujiyey walam yaqduu ma aynan qadaynin maaynan qadaynin maxaynan qadaynin rakcadii ma qadaynin marka noocyaha uu ku imaana noocyaha uu ku imaana ayay ka midta oo waxaa weeyaan ilaa toddobada ilaa lixda nooc uu ku imaana ay ka mid tahay weeyaan waayahay aadna ha iskugu dhiman dhibin oo yani cid ka meelgaartay ka salgaartay salaat اkhوf صifa oo laisku raacay gacan laguma hayo marka fain khiftum farijaaلا aw rukbaanan soo gabagabadii ma ahayn marka middaa markay xaaladda caadiga tahay wa oo weli laisfara saarin lakiin iyadoo farahii laisku <laughs> hawsha ay socota ayaa salaadda hor la gaaray casraa ah la gaaray maqribaa ah la gaaray cishaa ah la gaaray marka masaaa la geli ma anfacays ma anfacays waaya xadiid kun shan boqol iyo saddex iyo iyo kon iyo soddonaad kun shan boqol saddex iyo kan shan boqol iyo kow iyo soddonaad ah shan boqol iyo kow iyo soddonaad waa xadiid saxiix maa qablahu xadiid ka horreeyey ayuu saxiix ku yahay qala imam النasي alيه رamat ل abarna cmr بn cali الفلاس wa ثiqة xaafظ qala xadaثna yaحya بn سacيid الqطاn qala xadaثna سufyan الثawrي qala wuxuu yihi xadaثanii الrukayn بn الرabyع ama الرaبيع الrukayn بn الرaبيع الfazari wa ثiqة can الqاsim بn xasan الcamiri wa maqbul can زayd بn haabiti haabiti radي الlahu taala an arضah can النbi nabg wxu kor sl slm mila صalaaةi xudayfa xudayfa salaadiis oo kale ayuu zayd ibn haabitna wariyey radia allahu taala arda xadid kun shan boqol iyo laba iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qala imam nas qala imam nasai alي ramat akhbarana qutayb bn saciid qala xadaثna abu cawaana alwadax ibn cabdillah yashkuri wa iqat tabt can bukayr ibn اakhnas asadusi wa iqa can mujaahid ibni jabrin wa imaamu fi tafsir waa taqaanaan waa iqa can ibni cabaas imam fi tafsiri wاlcilmi ibn cabaas wuxuu ka wariyey ibn cami nebi sal slm xabru lumma turjumaan qur'an qala wuxuu yihi radi allahu tacala canhuma farada allahu alla weyne wuxuu farad yeela salaata salaada calaa lisaani nebiyikum nebigiina carabkiisa ayuu ku farad yeelay sala allahu alayh wali slm fi lxadari xilliga la jooga oo sida nagoo kale markii la yahay arbacan afar ragcayn la tukado waa duhur iyo casar iyo cisho wa fi safari marka sidega safarka lagu jirana rakcatayn laba rakca waa duhur iyo casar iyo iyo cisha maqrib iyo salaada fajr ayagoo iska gaaban yihiin wa fi lkhawfi xilliga khawfka lagu jirana rakcatan hal rakca weeyaan mujadan marka aqalu salaati fi alkhawf waa rakca halkaa weeyaan waa awsaaftii iyo noocyadii ay ka mid tahay xadii kun shan boqol iyo saddex iyo soddonaad waa xadiis saxiixa laakiin rakcada qofku la imaanayaa oo wuu la imaanayaa lianna salaatmusaafirka laba rakc ayaa u yar waad garanaysaan xadiid kun shan boqol iyo soddon iyo saddexaad waa xadiid saxiixa qala imam النasي alيه mt abarna mxamed bashaar wa bundar iqaة xaafiظ qala xadaثna yaxya bn saciid الqaطaan can sufyaan ibn saciid ibn masruq الthawri waa imaamkii qala xadaثanii abu bakr ibn abi اljahm alcadawi wa iqa can cubaydillahi bn cabdillahi ibn cutbata ibn mascuudin iqaة habtun faqih can ibn cabaas wuxuu ka wari radi allahu tacala canhuma ana rasul rasulk sl slm sallaa wuxuu ku tukaday bidii qirad ama bidii qarad ayuu ku tukaday waصafa الnaasu waa salaat alkhawf wasafa annaasu dadkana way safeen khalfahu gadaashii safayn laba saf ayay safeen safan saf khalfahu wa safan safna mawaasi ilcaduwi cadowga ayuu ka horjeeday fasallaa biladiina khalfahu kuwii ka dambeeyey oo asaga gadaashiis ahda ayuu xudija rakcatan uma insarafa haulaai kuwaa kadibna ay u laabteen ilaa makaani haulaai kuwan booskooda ayay tageen wajaa ulaaika kuwa ayaa yimid fasallaa bihim rakcatan hal rakc ayuu dejiyey walam yaqduu ma ayna qadaynin maaragtan xadiid kun shan boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qala alimaamu النasي alيه ramat abarana camr ibn cuثmaan ibn saciid ibn kahiir alximsi waa saduuq can muxamed muxamed oo muxuu ahaa keligii ah muxamed ibn xarb alkhawlani alximsi alabrash waa iqa can الzubaydi zubaydiga waa moxamed ibn waliid ibn hudayl alximsi can الzuhri maxamed shab zuhri waa imaamka can cubaydillahi bn cabdillahi bn cutb ibn mascuudin waa iqaة habtun faqih ana cabdulahi bn cabaas radi allahu tacala anhuma qala wuxuu yihi qaama rasul ayaa istaagay sal slm faqaama annaasu macahu dadkiina way la istaageen fakabara nabiga allah akbar yidhi wakabara wakabaruu ayagana allah akbar ay yihahdeen uma rakaca nabigu rukuuc warakaca unaasun dad oo minhum ayaga ka mid ayaa rukuucay uma sajaduu sujuud wasajaduu way sujuudeen uma qaama uu istaagay ila rakcati aaniyati uu istaagay fata'ahara waxaa dib maray aladiina kuwii sajaduu macahu nabiga la sujuuday waxaa muuqata marka kuwii dambe ma ayna sujuudin fatahara waxaa dib maray aladiina kuwii sajaduu waxau nabiga la sujuuday waxarasuu ikhwaanahum walaalooda ayay waardiyeeyeen nabiga ugula jira sal slm waatat aa'ifatu alukhra kooxdii kale ayaa timid farakacuu maca nabi ay la wasajadu waa la sujuudeen wannaasu dadkana kulluhum dhammaantood fii salaatin bay ku jireen salaad baa lagu wada jiray laakiin dad baa salaaddii sii qaarna ay waardiyay ku jiraan o yukabiruuna allaakuna ilayhim walaakin yaxrusu bacduhum bacdan laakiin qaarkood qaarka ay waardiyeynayaan kuwan waardiyaha ku jira laftirkooda iskama taagnayo salaada ay ku jiraan laakiin meelaha qaar unbaa inun sujuudi ay iska dhowrayaan weeyaan xadid kun shan boqol iyo shan iyo soddonaad waa xadiid xasanun saxiix weeyaan qaala alimamu nasri cali mtl akhbarana cubaydillahi bn saciid cubaydillahi ibnu sacd ibn ibraahim albaqhdaadi wahiqa qaala xadaanaa camii adeerkii waa yacquub ibn ibraahim almadani wahiqatu faadil qala xadaanaa abi aabihi waa ibraahim ibnu sacd ibn ibraahim ibn cabdiraxmaan ibn cawf wa iqatu xuja can ibni isxaaqa maxamed ibni isxaaq almualabi mowlaahum weeyaan ayaga ayaa xureeya waa imaamu fi lmaqaazi xagga siyarta iyo siirada nabigeena sal slm iyo taarikhda iyo imaam ayuu ku yahay imaam ayuu ku yahay laakiin xagga xadiidka saduuqun yudalis waa saduuq oo weliba tadliiska lagu yaqaano qaala xadaanii daawuud ibn xusayn daawud ibn xusein ayaa ii warramay alumawi mawlaahum iqatun ilaa fi cikrama cikrama mawla cabdillahi bn cabaas intaanan ka ahayn inta kale wuxuu ku yahay iqa laakiin cikrima haddii wax ka wariyay waa la iska hubini can cikrima mawla cabdillahi bni cabaas radia allahu tacaala raximah ramata waasica waradya can ibni cabaas can ibn cabaas eh, wuxuu ka wariyey radia allahu tacaala canhuma qalu ibn cabaas maa kaanat may ahnin salaatu اlkhawfi salaada khawfka iyo baqdinta ilaa sajdatayni laba sujuudood yani racatayn ay ula jeedaan ka salaati axraasikum waardiyaalkiina salaadooda haaulaai kuwaas alyowma maanta khalfa aimatikum imaamyaalkiina haaulaai ay waxaa weyaan ku daba tukadaan dadkiina madaxda ah oo aimada ah dadka waardiyaalkooda siday ugu daba tukadaan saasunbay xaaladda ahayd weeyaan ilaa annahaa iyada laakiin annahaa kaanat waxay cuqban ama cuqaban mid dadka ay iscirbiyaan oo koox ayaa dukani kadib koox kale ayaa ka daba tegi sidaa weyaan ama koox kooxa bedeli caqaban aw cuquban ilaa annaha kaanat cuqaban iscirbin ay ahayd qaama طaa'ifatun koox ayaa istaagto minhum ayaga ka mid wahum ayagana jamiican ay wada jiraan ayagoo wada jooga oo muxuua safafkii lagu wada jiro oo salaaddii ay wada xihan yihiin ayaa qaama طaa'ifatu minhum ayaa istaagtay maca rasul lah ila istag sal slam wasajadat macahu nabiga ay la sujuuday aa'ifatu minhum qaamat aa'ifatu minhum koox ayaa istaagtay oon wax camal ah oon salaadda xirashadeedan aanan haynin uma rakaca qaamat aa'ifatu minhum ayaa istaagtay wahum jamiican ayagoo wada jooga maca rasulilahi la jooga sal slam wasajadat macahu aa'ifatu minhum kooxna nabiga ay la sujuuday uma qaama rasul ayaa istagay sal slm wa qaamuu macahu jamiican kuwii sujuudiyi kuu taagna baa wada istaageen uma rakaca nabiguu rukuucay wa macahu jamiican kulligood ay wada rukuuceen uma sajada wuu sujuuday fasajada aladiina fasajada waxaa sujuuday macahu nabiga waxaa la sujuuday aladiina kuwii kaanuu ahay qiyaaman kuwa taagan awala maratin marka hore oonan sujuud aanan helin falama goortii jalasa rasuulahu fari sal slm waladiina kuwii sajaduu macahu la sujuuday fii aakhiri salaatihim salaadooda meesha u dambaysay sajada aladiina kuwii aa sujuuday kaanuu ahay qiyaaman kuwa taagan lianfusihim uma jalasuu way fariisteen fajamacahum rasul nabiga wuxuu ku ururiyey bitasliim inay salaam noqsadaan suuradan waa suurad kale ayad suuraddan waa suurad kale oo lisla susugiyo kadibna salaamtii hal mar la wada salaam noqsani xadيid kun شhan boqol iyo lix iyo soddonaad waa xadيid صaيixa qala الimam نasي عlي أخbarna cمr بن cali فلاس wa ثiqة xaafiظ qala xadaثna yaحya بن سacيid الqطاn wa ثiqة tabt xuja qala xadaثna شhucba بن xajaaج waa imaamkii can cabdiرaحman بn الqاsim wa ثiqaة faadil فaqih cabdiرaحman بn الqاsim ibn mحamed ibn abibakr صdiq weyaan can abihi abihi wuxuu ka wariyey abihi waa alqasim ibn mحamed ibn abibakr الصdiq ninka isaga ah waxaa weeyaan waa iqaة habtun faqiih suuradaha marka suurado waxaa jira hadda suuraddan oo kale oo haddaan u tegi doonno suuraddaan u tegi doonno waa suuradaha alimaam shaafici u rajaxay caleyh raxmat ullah hahay can abi abihiis oo moxamed ibn abubakr sidiq ah alqasim bn xamed bn abubakr sidiq ah can eh, saalix ibn khawaat alansaari almadani waaiqa can sahl ibn abi xahma alansaari radia allahu tacala canhu arda ana rasuula rasulka sala allahu alayhi waali wasalam sallaa bihim wuxuu dejiyey salaata alkhawfi salaada baqdinta iyo khawfka ayuu dejiyey fasafa kadibna nabiguu safay safan saf ayuu safay khalfahu gadaashiisa وصفا صفna musaafu الcaduwi ay hum musaafu اlcaduw oo musaafuuna اlcaduw cadowga ay mxuu ahaa saas eh, uga hor jeedaan oy oy eh, ka hor tegayaan weyaan ama ka hor tageen fasallaa bihim wuxuu dujiyey rakcatan ayuu dujiyey uma dahaba haaulaai kuwa ayaa tagay sujuudsanaa oo nabiga la tukaday sal slam wa jaa ulaaika kuwaana waa yimaadeen oo xagga ku tukanaya ama aanan tukanin oo mxuuaha cadowga waardiyeynayay fa sallaa bihim rakcatan ayuu dujiyey uma qaamuu waa istaageen faqadow rakcatan rakcatan raka raka ayay qadeeyeen waa madhabka alimaam shaafici uu ku tagay ama siduu qabo weyaan xadidku شhan boqol iyo toddoba-iyo soddonaad waa xadid صaxiixa qaala alimam النasي alي mt abarna qtay bn saciid can malik ibn anas imam da hijra can yaziid ibn roman alasadi wa iqa can salix ibn khawat alansaari almadani wa iqa can man dul sallaa la tukaday maca rasuula la tukaday sal slm yowma daati riqaac maalin daati riqaac nin la tukaday ayuu ka wariyey ninka asagaana waa ninka aad soo marteeno sahl ibn abi xatma weeyaan salaat alkhawfi salaada khawfka ana aa'ifatan koox safat macahu nabiga ay la saftay sal slm wa aa'ifatan kooxna wijaaha alcadowi cadowga wejigiisa iyo kahortagiisa ayay istaageen fasallaa wuxuu dejiyey nabigana sal slm biladiina kuwii macahu nabigana jiray rakcatan ayuu dejiyey uma habata nabigu uu sugnaaday qaa'iman xaalu iyo mid taagan watamuu lianfusihim nimankii marka hal qiraac loo tukaday ayagii salaadooday dhammaystirteen markuu nabiga istaagay ayaga ma istaagina way dhammaystirteen salaadoodii ragcad u dhinayd uma insarafuu kadibna way gidoomeen fasafuu waxay safeen wijaaha alcaduwi cadowga ka hortagiisa ayay istaageen wajaaءat الطaa'ifatu alukhraa kooxdii kale ayaa timid fasallaa bihi man rakca rakcadii u harsaneed ayuu nabiga dujiyey alatii taasoo baqiyat min salaati salaadii ka hartay uma abata nabigu u sugnaaday jaalisan alu mid fadhiyo faatamuu lianfusihim ayagana naftoodii wixii ka dhinaa ay taam yeesheen uma salama bihim kadib nabigana sal allahu alayh ali wasalam wuu la salaamo noqsaday ma arkaysaan <laughs> naam ya sheekhi waa qiblada dabadeed ha ha saasuu ahaa aad iyo aad cadowga jira muxuu ahaa qibladana waa hab waa la wada taagnaanaya dhankaasa la wada joodi haddii uu muxuu ahaa qiblo gafka jirana waa sida hadda uu tilmaama saxaabiga jaliilka radia allahu tacala canhu wa ardaa inuu nabigeenna saxaabada uu ku sameeyey xadid kun shan boqol iyo sideed iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimamu nasai alay tl barna ismaaciil ibnu mascuud aljaxdari waa iqa can zayd ibni zurayc can yaziid ibni zuraycna iqatun tabt qaala xadaana macmud rashid alsdi iqatun tabt can الzuhri can salim ibn cabdillahi bn cumar iqaة tabt can abihi abis cbdillahi bn cumar ibn khaaab radi allahu taala canhuma ana rasuula اllahi sal sl rsulka ale sala wuxuu dejiyey biixda طaa'ifatayni labada kooxood midood ayuu dejiyey racatan ayuu dejiyey hal ragca wاطaa'ifatu اlأkhraa kooxta kalena muwaajihatu alcaduwi cadowga ay ka hor tagsanaydoo cadowga ay waardiyeynaysay uma kadib inطalaquu way dhaqaaqeen faqaamu waxay istaageen fii maqaami ulaaika kuwaas booskooda istaageen kuwii nabiga halka ragca la tukaday xaggay istaageen wa jaaa ulaaika kuwa ayaa yimid fasalla bihim rakcatan ukhra rakca kale u dujiyey uma sallama calayhim <laughs> sallama uu la saamaso calayhim iyaga faqaama haaulaai kuwa ayaa istaageen faqadow rakcatahum ayay qadeeyeen waqaama haaulaa kuwaana way istaageen faqadow rakcatahum rakcadooday qadeeyeen bacda markuu nabiga salaam wsad kadib ay labadiiba la yimaadeen horaana maxay ahayd nabiga ayaa muxuu ahaa intuusan salaam noqsan ka hor qolyana ragcadii koowaad ba ay ku salaam noqsadeen qolyana ragcadii labaad ay waxaa weeyaan eh, ay nabiga la dhammaystirteen oo nabiga ay la salaam noqsadeen sal la slam isagana waa sii sugaayey waa salaaddii caadigeed waxaanan ahayn xaalad waxaa lagu jiraa aan caadi ahayn o xadii kun شhan boqol iyo sagaaliyo soddonaad waa xadii صaxiixa qaala aimam nas abaranii kaiir ibn cubayd alximsi iqa can baqiya bn waliid saduuq kaiir tadriis can ضacafaa عن شعyب بن أبي حمزة الحمصي ثقة tبت qaaل xadaثnي xadيثkan waa صحيح la socdaya xadiثku waa صحيiح waxaana ku jira baqي بن وليد adinka laydinka rabaa qaaل xadaثnي زهري baa ii warramay qaل xadaثnي waxaa ii warramay زهري waa imaamkii sالم بن عبد للahi بن cمر waa ثiqة tبت عan abiهi abiهi عبد لله بن cمر رضي الله taعaلa anهma qال وxuu yihi غزوtu waxaan la duulay maca rasul rasul sl sلم qibla نجdi نجdi xaggeedan ula duulay فawاaزayna العadوa cadowga ayaan qaabilnay wasaafafnaahum waan la safanayoo safaf ayaan muxuu isu safanay weyaan waa isu safanay faqaama rasul aya saga sal sl yusalli sigoona dujina bina annagana dujini faqaamat aa'ifatan kooxo mina annagana mid macahu nabiga ay la istaageen sal l slm wa aqbala daa'ifatan kooxna waxay qaabileen cala cadwi ay qaabileen waa qibla gafka ay jireen marka iyada cadowga cadalkaas ayuu jiray farakaca rasul nabiga lagu rukuucay iyo waman saxaaba macahu nabiga la jira sal slm rakcatan ay rukuuceen wasajada sajidtayn laba sujuudood wuu sujuuday uma insarafuu kadibna way soo laabteen fa kaanuu waxay ahaadeen makaana ulaaika kuwaas booskooda ay istaageen aladiina kuwaasoo lam yasulla aanan tukanin booska ay yimaadeen oo gaaladay ka hor kuwiina wa jaaءat kooxdii ayaa timid alatii taasoo lam tusali aanan sinaba u tukanin oo xagga taagneed oo waardiyaha ku jirtay farakaca bihim nabig wuxuu la ruku rakcatan rakcay wasajidtayni laba sujuudood uma salama rasul nabigu u salamta sal slm faqaama kadibna wuu istaagay kullu rajulin nin la arko min muslimiina ka mid a ah, farakaca wuxuu rukuci nafsi naftiisa rakcatan hal raka wasajada wasajadatayn laba sujuudood weeyaan ma jeedaan marka qof walba marka gadaal ayuu ka dhammaystirtay walam yaqduud ayaa marka mid aan itan ayaa kala duwan waa xaalado kala duwan xadii kun shan boqol iyo afartanaad waa xadiisun saxiixun bimaa qabla xadiidkaas hore marka waxaa ku jiray baqiy ibn waliid baqiy ibn waliid isagoo ku jira ayaa xadiidka waxaa la yidhi xasanna ma ahan xasan yani saxasan inuu noqoska saxiix weeyaan halkaasa lala aaday baqi ibnu waliid waxaa mutaabaco u sameeyey nin la yidhaha abulyamaan abulyamaan oo nin iqa ah ayaa mutaabaco u sameeyey shacayb bin abi xamza ayuu ka wariyey arrinkaana fii saxiix bukhaari ayuu ku yeelaa xadiidka marka wuxuu saxiix ku noqonayaa xadiidkaas abulyamaan uu ibn abi xamza ka wariyey ayuu saxiix ku noqonaya sidaa marka in loola socdo waa muhiim شhucaybkaas oo iبn abi xamزa ah ayaa marka baqiyana wuu ka wariyey abulyamaan oo nin iqa ahna wuu ka wariyey marka xadiidka waxaa lagu saxiix yeelay baqiya ma ahane waa ninkaas baqiya mutaabica ah oo wari weyaan hadduu marka baqiya weligiis xataa aan la uumin oon la sheegin allah ka dhiga xadiid saxiixu noqonaya maxaa yeele nin kale oo iqa ayaa wariyey markii aanan lagu shigshigin sidaa weyaan waayahay mhm. xadiid kun shan boqol iyo afartanaad waa xadiid saxiixa xadiidkan waxaa rajaxay ibnu cabdilbar oo maalikiyada ka mid a ayaa isna rajaxay midkan oo xadii saxiix bimaa qablahu xadidku ayuu saxiix ku noqonaya qala imam nas alah mtla akhbarana moxamed ibn cabdillaah ibn cabdiraxiim albarqiyu wa iqa can cabdillaahi ibni yuusuf atiniisi alkilaaci almisri ree dimashq ayuu asalkiisa wa iqatu mutqin qaala amba'anaa saciid ibn cabdilcaziiz attanuuki wa iqatu imaamu أسلكيسا وثقة متقن قال أنبأنا سعيد بن عبد العزيز التنوخي وثقة إمام لكنه اختلط في آخره عن الزهري محمد شاب الزهري قال كان عبد الله بن عمر وحوها يحدث مد شاكيو أما الشيغة أن أنه أسقى صلى إنه تكذي أما لا تكذي صلاة الخوف صلاة خوفك مع رسول الله تكذي صلى الله عليه وسلم قال وحير كبر النبي نبي الله أكبر أيويري وصفى خلفه قداشنا طائفة ومنا كوحنا نقمد أيام محمد قداشي daaifana iyo kooxna cadowga ay ka horjeesatay farakaca bihim nabiyu nabigu la rukuc sal slm rakcatan hal rukuc wasajidtayn laba sujuudood uma insarafuu kadibna way laabteen waaqbaluu calaa cadow ay ka hortageen oy qaabileen wajacat aa'ifat اukhra ayaa timid fasalluu maca nabiga ltukan sal slm fafacala wuu falay nabigana sal slm mila dalika arrinkaas kale uma kadibna sallama wuu iska salaama noqday nabigana sal slm uma qaama wuu istaaga kullu rajulin min aa'ifatayn labada kooxood ka mid a fasallaa linafsihi rakcatan hal ragca wasayidayn laba sujuud ayuu la imaaday sidaa weyaan xadiidka kun boqol iyo kob iyo fartanaad waa xadiid saxiix mimaa qablahu xadiidka hore ayuu saxiix ku noqonaya qala imam nasai abaranii cimran ibn bakar alximsi almuadin waiqa qala xadaana moxamed ibn mubaarak alqurashi waiqa qaala anbana hushaym hushaym ibnu xumayda mise hayam waa hayam cafwan anba'ana alhayam ibnu xumayda alghasani wa saduuq rumya biاlqadr an acalaa ibnu xaari ibn cabdilwaari alxadrami wa saduuqun faqiih lakinahu rumiya biqadri waqad ikhtalaa fii aakhirih can abi ayuub abu ayuubkan eh, ashaami weeyaan wuxuu xadiidkan ka wariyey eh, zuhri zuhrin wuxuu ka wariyey cabd lahi cumar can eh, abi ayuub can zuhri can cabdilahi bni cumar qaala ninkan marka la yidhaahdo abu ayuub inta loo yaqaano ashaami in loo nisbeeyo iyo abu eh, inuu ka wariyey zuhri zuhrina xadiidkan uu ka wariyey eh, cabdullahi bin cumar ninka isaga marka wax kale oo xadiid oo loo haayo weligiis uu wariyey oon xadiidkan noo imaan doona ahayn ma jirto wuxuuna ka wariyey zuhri zuhrina wuxuu ka wariyey cabdullahi bin cumar idan majhuul اxaal weeyaan ninkan xaaladiis jaahil ayaa laga yahay lakiin xadiidku wuxuu ku ansaxayaa xadiid ka horreeyey ayuu ku ansaxayaa oo saxiix ku noqonayaa sidaa weeyaan imaam anasaa'i aan la gooni noqday can abi ayuuba can zuhri can cabdillahi bni cumar qaal wuxu abdillahi bn cumar sallaa rasuul ayaa muxuu aha na dujiyey salaata alkhawf ama tukaday qaama nabigu u istaagay fakabara allah akbar ayuu yidhi fasallaa khalfahu gadaashi waxaa ku tukaday aa'ifatun kooxo mina annaga naga mid a wa aa'ifatun kooxna muwaajihata alcadow cadowga ayay muxuu aha ka hor tagtay oo ka horjeeday farakaca bihim rasul rasulka wala rukuuci sala allahu alayh ali waslem rakcatan rukuuc wasajada wuu sujuuday sajdatayn laba sujuudoodna wuu sujuuday uma insarafuu way laabteen walam yusallimu ma ay salaam noqsanin faaqbaluu cala alcaduwi cadowga ay qaabileen fasafuu makaanahum booskoodii ay saf ka galeen weeyaan wa jaءat aطaa'ifatu اlukhra kooxdi kale ayaa timid fasafuu khalfa rasuulilah nabiga gadaashii ayay safteen fasallaa bihim rakcatan hal rakc ayuu nabiga dujiyey wasajdatain laba sujuudood uma salama rasul rasulka sal slm wuu salaam noqsaday waqad atama isagoo dhammaystirtay rakcatayn laba rakca iyo arbaca sajdaatin afar sujuudood dhammaystirtay uma qaamat iطaa'ifataan labada kooxood ayaa istaagay fasallaa wuu tukaday kullu insaanin qof kasta oo minhum ayaga ka mid linafsihi rakcatan ayuu muxuu ahaa dukaday iyo wasajdatayn laba sujuudood qaala abu bakr ibnu sini ibnu sunni wuxuu yidhi aلzuhri samica ibnu cumar xadiiثayni walam yasmac hada minhu ninka la yihahda ibn suni waa taqaanaan muxuu yahay ibn suni ma taqaanaa naam ha nacam waa raawiga kitaabka ka wariyay alimaam النasaa xirowgiisa khaaska wa kitaabka wariyey ibn الsuni ayaa wuxuu leeyahay cabdullahi bn cumar iyo zuhri way soo gaareen laakiin wax uu ka wariyey oo toosooda ugu wariyey waxaa ka jira laba xadii bas inta kale waa sidaa udhexayso kanna ka mid ma ahan xadiidkaana ka mid ma ahan marka meesha maxaa ku jira inqiaac kala jaranta fiilada ayaa go-on inqiaac ayaa ku jira lakin xadiidku muxuu saxiix ku noqonayaa biladii qablah waa isku macna sidaa weeyaan kitaabaha qaar waxaa ku taallo qaala abu cabdiraxmaan yay ugu talla qaala abu cabdiraxmaan qofay ugu talla may ku jiraan oo ibnu sini ka horey qaala abu cabdiraxmaan qaala ibnu sini ka nabad qabtaan soo meelaha qaar ay ku taalla haddii aad aragtaan waa khalad maxaa yeelay inuu alimaam annasaa yidhaahdo ibnu sini ayaa sidaa yidhi xerowgiisii ayaa yidhi oo kitaabkan ay ku taalla isma qabanayso marka alla eega arrintaa la iska hubiya mxu kutubaka nuso kale ku taalla waa yahay xadiidka kun شhan boqol iyo laba iyo afartanaad waa xadiid صaxiixa qaala imam النas abarna cabdilclى ibn wasil ibn cabdilclى اlasdi wa iqa qala xadaثna yaxya bn aadam iqaة xaafiظ faadil can sufyaan alimam الthawri weeyaan can cuqba am can musa ibn cuqba alasdi wa iqaة faqih imaamu fi اlmagaazi siyarta iyo taariikhda islaamka iyo siirada nabigana sal sl imaam ayuu ku yahay iyo mxuu ahay eh, hazawaadka can naafic mawla cabdillahi bn cumar waa iqatun faqiih an bn cumar cabdillahi bn cumar wuxuu ka wari radi allahu tacala canhuma qala wuxu uhi sala rasul lah nabiga alla ayaa muxuu ahaa na dujiyey ama tukaday salaata alkhawfi bacda ayaamihi ayaa maalmihiisa ka mid ayaamihi marka la yidhaha haaliban waa alayaam alati laqiya fiiha caduwahu ayaamihii uu jihaadka ku jiray oo cadowgiisa ilaahay subxaana wa tacaala uu la kulmiyey ayaamaha ayaan ka mid ah ayuu nabigeena sal اla sl salaat qof tukaday faqaamat waxaa istaagay aaifatu koox maahu aaifatu koox macahu nabiga ay istaageen sal l slm wa aaifatu kooxna biizaai cadowi cadowga kasoo horjeedkiisa ay mxuu ah ku sugnaayeen fasallaa wuxuu dejiyey biladiina kuwii macahu nabiga la jiriyey rakcatan uma dahabuu way tageen wa jacala aakharuuna kuwi kale ayaa yimid fasallaa bihim rakcatan ayuu dejiyey uma qadat aaifatan labada kooxood rakcatan rakcatan rakarakca ay qaleeyeen weyaan waa macaanidii hore xadii kun shan boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadii saxiixa qaala imam anasai mt abaranii cubaydullah ibnu fadala ibnu ibraahim annasa'i waa iqa qaala anba'ana cabdullaahi ibnu yaziid almuqri atujiibi wa iqatu faadil ah, wa iqatu cabdullaahi ah, ibnu yaziida almuqri ah, tujiibi maaha cabdالlahi ibnu yaزيid almqri wa iqaة faadil xadiidku wuu xawilay wa anbana mحamed ibn cabdالlahi bn yaزيid almqri wa iqa qaala xadaثana abi abi waxaa weeyaan waa cabdالlahi bn yaزيid almqri haddaan soo marnay waa iqaة faadil qaala xadaثana xayawa xayawa ibnu shurayx atujiibi weeyaan waa iqaة tabtn faqihu zaahida wadakara wuxuu sheegay aakhara nin kale ayuu sheegay ood ku lifaaqay ninka la yidhaahdo xayawa ibnu shurayx uu ku lifaaqay <clears throat> dhaqankaas marka muxuu yahay alimaam anasa aleyh raxmat ullah hadda uu ku lifaaqay waa ninkee waa cabdullah ibnu lahiic nin ku lifaaqnaa oo wadakara aakhar markuu leeyahay alimaam anasa wuu yaqaana ninka asaga waa cabdulahi bn lahiica ah. waa ninkii aqoonta lahaa kadibna kutubihiisii intay gubteen ikhtalaa isku dardarsamay yani kutubihii maogtahay mararka qaar wixii aad ku feerabeelaysay ood la kadeedneed haddii mar aan ay dabkaa qabsadaan waxaa weeyaan waxaa laga yaaba inaad isla hadasho ikhtilaatka markaas buu ku dhaca amaba dee kutubaha uu ictimaadi jiray sida annagaba hadda aan kutubaha waxaan ugu akrino waxaan xafidsan lama arko waxaa weeyaan kutubaha baan ka akrinaa marka habkeenna inuu ahaa oo kutubaha saxiixulkitaab uu ahaa kadibna kutubihii dhanba ay rogmeen ay gunteen muxuu sheegi marka wixii baa iska lidalika alimaam eh, ibnu cuthaymiin caleyh raxmat ullahi wuxuu dhihi jiray markuu alabatcilmiga la hadla xafidnaa qaliila wa qara'naa kaiiraa wax yar ayaan xifdinay oo kooban wax aad u badanna waan akhrinay faintafacnaa bima xafidnaa ayuu dhihi jiray raximah llah raxmatan waasica marka intaas yarood xifdisantahay hadda ufiirso cimriiqigii aad soo xifdisay markaad yarayd amaba safiinihii aad soo xifdisay markaad yarayd adoo muxuua toddobaatan jir ah laga yaabaa inaad maanta aad ku intifaaci ood masaa-isheeda sheegi ood waxaa weeyaan laakiin wixii aad akhrinaysay tirada badnaa inta in badan oo ka mid ah qofka waxaa weeya baaqi lama noqonays marka xifdiga in fani walba hal matni oo kooban oo jaamica ah inuu qof ka xifdi cilmigiis wuxuu ka dhigayaa cilmi adag oo aad u xoog badan oo waxaa weeyaan xataa hadduu weynaado u baxsani ayuu noqonaya ama xataa haddii xabsi nasal alla asalama alcaafiya xabsi qofka la dhigo amaba waxaa weeyaan uu indhihii laftirkeedii uu beelo ila indhahaan cid ku damaanqaad inaad weligaa indhaha ku yeelaan ma jirto ya dham ayaa lagaa siin karaa ilaahay nagu irsaaqi inaan indhaheenna noo baaqi yeela jannana na siiyo marka waxaa weeya cabdullahi bin lexdi ayuu la jeeda ninkaas waa way u yaqaana cabdulaahi ibn lahiic inuu yahayna waxaa caddeeyey abu daawuud ayaa sunankiisa ku caddeeyey ah, ninka la yihahdo marka alimaam anasaa'i dhaqankiisa waa noocaas hadduu nin eh, daciifa iyo nin iqa ah ay xadiidkan ay wariyeen oo hal raawi ka wada wariyeen haaliban wadakara aakhar saasuu dhahaya wuu ka boodi kii wuxuu sheegayaa marka saaxiibkiisa ayuu la soo wariyo iqadaha bes kan kalena saasuu ku dhaafaya imaam muslim asna wuu sameeya calayhima raxmat waa yahay qof daciif hadduu imaam muslim iyo nin kale uu muxuua ah inuu kahadduu nin daciifa inuu wax ka wariya ay noqota nin kaleo iqa iyo kulli faqa oo xadiidka wariyey marka maqsuudkana ninkan inuu dacfi ku wariyey inuu caddeeyo oo riwaayadaas ninka hadduu la gooni noqdo inay daciif noqonayso ay noqon lahayd laakiin ninkan maadaama uu la jiro ay saxiixta caddayn rabaa u caddayn rabaa lianna mararka walaa dhici karto in riwaayadan ibnu lahiica kaligeed aad gooni u aragto ood ka dintira xadidka oo daciif aad ku dhufataba waxaana kaa qarsoonayd nin kaloo iqa u ku lifaaqna imam muslim marka wixii u meeshii kugu jamcinaya nacam waa la mid imam nasaa-ina saas weeyaan raximahum llah raxmatan waasica waayahay wadakara wuxuu sheegay aakhara mid kale ayuu sheegay soo ma wadakara aakhara qaala waxay yihahdeen labadii ibn lahiica iyo iyo xaya waxay yidhahdeen xadaana aaswad abuswad ayaa noo warramay moxamed ibn cabdiraxmaan asadi waa iqa ayaa noo warramay anahu isaga samic inuu ka maqlay curwa ibn zubayr raximah llah raxmatan waasica yuxadiu isagoo ka warramay can marwan ibn xakam marwan ibn xakam isagoo ka hadli oo ka sheegi ayaa ayuu maqlay marwan ibn xakam waa taqaanaan amiir ayuu ahaa inaan saxaabi ahayn ayaana sida raajix saxaabi ma ahayn laakiin cumar bn zubayr ayaa wuxuu leeyahay ninka la yihaahdo ninka la yihahda marwan ibnu xakam cumar bn zubayr oo imaamka wuxuu leeyahay laa yutahamu fi lxadii ninka asaga xadii laguma tuhmaysto yani xadii ninkaas inuu xadiidka nabigeena si xun u sheega amaba laguma tuhmaysto riwaayadan marka u wariyey oo marwan ibnuxakam iyo ninka la yidhaahdo waasitad u yahay udhexeeyo curwa ibnu zubayr laftarkiisa abu hureyre ka wariyey oo mar waxaa jirta waasito ay udhexaynin waxaana soo saaray alimaam ibnu khusayma fii saxiixihi wuxuu ku soo saaray inuu eh, ninka la cumr ibnu zubayr uu toos abu hurayra ugu wariyey radia allahu ta arda haddii marka marwaan aad yara taaban lahaydeen inkastoo dee laa yutahan fi lxadiid u yahay haddii xataa la taaban lahaa waxaa weeyaan curwo laftarkiisa ayaa xiriiriyey oo toos ugu wariyay abu hurayra kamaa eh, fii saxiix ibni khusayma ibnu isxaaq oo asna hadda aan ka hadlaynayn asna sara bitadiid xadaanii ayuu yihi muxuu ahaa oo can iyo can ana muusan gelinin xadiidku marka waa saxiix weyaan muhimadda intaan usheegsheegayn waa inta xadidku inu saxix inu la caddeeyo can marwan ibn xakam anahu marwan ibn xakam sa'ala abaa hurayra ayuu weydiiyey hal salayti maca rasulilah ma la tukatay sal slam salaat alkhawf ma la tukatay faqala abu hurayra wuxuu yihi nacma qala wuxu yihi mata gorma qala wuxu yhi caama ghaswata najd sanadkii aan duulaanka najdi aadi jirnay waa daat riqaac khaybar ay ka dambeysay sanadtooda hijir nabigena sal slm qaama rasulah ayaa istaga sl sl slat lcasr ayuu istaagay wa qaamat macahu aa'ifatan koox ayaa la istaagtay wa aa'ifatan kooxan ukhraana muqaabila cadowi cadowga ay muxuu qaabilsanayd wa duhuuruhum dhabarkoodan ilqiblati qiblada ayay usoo ujeeday fakabara rasulah nabiga lagu alla akbar ayuu lagu kibaartay fakabara jamiican fakabaruu jamiican saxaabadii o dhan kuwa sii jeeday kuu soo jeeday way kabaartay alla akbar ay yihahdeen o aladiina kuwii macahu fakabaruu jamiica aladiina macahu kuwa nabiga la jiro la safnaa iyo waladiina kuwa yuqaabiluna cadowa cadowga kusii jeeday labadaba albar ay yihahdeen way xirteen uma rakaca rasul nabiga lagu rukucay rakcatan waaxidan ayuu rukucay wa rakacat macahu aa'ifatu alatii taliih kooxda isaga la xiriirtay oo la safnayd ayaa muxuu ahaa la rukuucday uma kadibna sajada wuu sujuuday nabigana sal slm wa sajadat aa'ifatu kooxda ayaa sujuud alatii taasoo taliisa nabiga la xiriirto wاlaakharuuna kuwa kale oo cadowga hortaagna muxuuha qiyaamun ay taagan yihiin muqaabil cadowi cadowga ka horjeedkiisa ay taagan yihiin uma kadibna qaama rasulla nabiga ayaa istaagay sal slm wa qaamat aaa'ifatu kooxda ayaa istaagta alatii taasu nabiga la jirtay fadahabuu ila cadowga meesha jiray aadeen faqaabaluuhum way ka hortageen wa aqbalat aaa'ifatu kooxdii ayaa soo qaabishay allatii taasoo kaanat ahayd muqaabil cadowi cadowga qaabilsanayd marka hore farakacuu way rukuuceen wasajaduu way sujuudeen wa rasulla nabig al sl slm qaa'im taagan yahay kamaa huwa siduu ahaa ayagoo sugaya uma qaamuu way istaageen farakaca rasulula nabig luu rakcatan ukhra rakca labaad ayay rukuuceen nabiguu la rukuucay wa rakacuu nabig muxuu aha wayla rukuuceen wasajada wuu nabigana sajadu macahu wayla sujuudeen uma aqbalat aa'ifatu kooxdii ayaa soo qabshay allatii taasoo kaanat ahayd muqaabil cadow cadowg mid kusii jeeda farakacuu wasajaduu way rukuuceen u rasuulkaana qaacidun uu fadhiyo iwaman macahu cidda la jirtay uma kadibna kaana waxaa ahda asalaamu waxaa weeyaan waa taam kaanadii naaqisadeed mise taamkahayd wa waa taamkahayd waa kaanadii mxuu ah taamkahayd weeyaan uma kadibna kaana waxaa ahda asalaamu salaam naqsigii faslama rasul nabiga lagu salaamnaqsaday wasalamuu jamiican dhammaantoodna way salaamnaqsadeen fa waxaa u sugnaaday rasul sal sl racatayn la racatan laba racca u walikulli rajulin in la arko min aaa'ifatayni rakcataani rakcatan laba laba raka ay tukadeen qaar ay nabiga la tukadeen iyo qaar ay iyaga laftooda gooni u tukadeenba sidaas weeyaan xadid kun shan boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qala alimam nas alي mt abarna an cabaas bn cabdilcaظim alcambari wa iqa qala xadaثna cabdالsamd ibn cabdilwariث wa saduuq habtun fi shucba qala xadaثanii saciid ibn cabdilhunai hunai albصri wa iqat laa ba'sa bih qala xadaثna cabdالlahi bn shaqiiq alcuqayli iqaة fiihi nas yansib اlcadاء liصaxaabati rasul lah liali beyti rasul lah sal slm cabdillah bn shaqiiq qala xadaثna abu hurayra radia allahu taala arda qala wuxu yhi abu hurayra kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka sl slm naazilan mid degen degey kaana wuxuu ahaaday rasul rasulka sl slm naazilan mid degan bayna maxaa idiin qoran dajnaan meesha la yidhaahdo waa meel u dhow magaalada madiino ama buur ha noqoto ama meel magaceed ha noqoto buurna waa noqon kartaa meel magaceed noqon kartaa iyago cusmaan magaalada cusmaan la yihahda muxaasira almushrikiina mushrikiintana uu go'doomiyey fa qaala mushrikuun waxay yidhahdeen inna lihaulaa'i kuwa ayuu u sugnaaday salaatan salaad kuwan na go'doomiyey salaad ayaa u sugnaatay oo waajib ku ah hiya salaada axabu ilayhim hiya ayada axabu la kalgacaylo badan ilayhim ayaga xaggooda min abnaa'ihim wiilashooda iyo wa abkaarihim gabdhahooda bikaarada ah gabdhihi ay dhaleen weeyaan ajmicuu amrakum arrintiinna isku aadista uma kadibna miiluu ku leexda calayhim ayaga korkooda maylatan waaxidatan hal hal iilasho hal mar ku qadqaada weeyaan fa jaءa jibriil ayaa yimid calayhi الsalaam faamara wuxuu faray an yaqsima asxaabu asxaabadiis inuu qaybiya nisfayn laba qaybood fa yusalii minhum koox uu nabiga uu dujiyo wa طaa'ifatun kooxna muqbiluuna ay ku aadan yihiin ku beegan yihin calaa caduwi cadowgooda uma aaduu qad akhaduu ay qaateen xidrahum taxadirkooda iyo wa hubkooda fa bihim rakcatan hal ragca uu dujiyo uma kadibna yataakharu haaulaai kuwaas ay soo dib maraan wayataqadamu ulaa'ika kuwaana ay horay soo maraan fa bihim rakcatan uu dujiya takuunu lahum ay u ahaato maca nebi nabi is racatan racatan racad racad welinebi nabigana racataani racataani laba raka ay u ahaanaysaa waa sifo kale ayadna xadiid kun shan boqol iyo shan iyo afartanaad una dambeeya majliska ama cashirkan insha allah tabaaraka watacaala waa xadiid saxiix isnaada qaala alimaam nasa ali amatl ahbarana ibraahim ibnu xasan almisisi almiqsami waa yahay iqa can alxajaaj ibni muxamed alacwar almisisi wa iqatun tabtun ikhtalata biaakhirih can shucba waa imaamkii can alxakam ibni cutayba iqatun tabt rubama dls an yaiid ibn اaqiir an yaziid اlfaqiir weeyaan an yaziid alfaqiir yaziid ibnu suhayb alkuufi waa iqa can jaabir bn cabdillahi wuxuu ka wariyey radia allahu tacala canhuma ana rasuula la rasulka a sl slm sallaa bihim wuxuu dujiyey salaata alkhawfi salaat alkhofka ayuu dujiyey faqaama waxaa istaagay safun saf ayaa istaagay bayna yadayhi ay muqaabil cadow bayna yadayhi bimacnaa muqaabil caduw cadowga ay ka hortageen weeyaan bayna yaday bimacnaa muqaabil alcaduw wa safun safna khalfahu nabiga gadaashiisa ay ahaayeeno way ku daba tukanaayeen sallaa kadibna wuxuu tujiyey nabigana sal slem biladiina kuwii khalfahu nabiga ka dambeeyey rakcatan hal ragcay wa laba sujuudood uma kadibna taqadama haaulaa kooxa kooxdaas ayaa markaa soo hormartayo xataa qaamuu ila ay ka istaagaan fii maqaami asxaabihim kooxdoodii booskoodii ilaa ay ka istaagaan wajaa ulaaia kuwaan waa yimaadeen faqaamu waxay istageen maqaama haulaa'i kooxdaas waa isbedeleen kuwii cadowga hortaagnaa nabiga u yimaadeen sal ا slm oo safkii ay galeen kuwa nabiga la tukanaya sal slm way baxeen oo cadowgii ay hor istaageen wasala bihim rasul nabig wuxuu deji rakcatan hal rakuuc iyo wasayatayn laba sujuudood uma salama uma kadibna sallamuu salaamo noqsaday fakaana lilnabiy nabiga waxaa u ahaaday rakcataan laba rakca walahum ayagana rakcatun hal rakca weeyaan hada wallahu aclam وصلى الله وسلم على عبد رسول مصطفى